الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxa ay ku saabsan tahay mawduuca uu ku saabsan yahay dersigu waa qawaacid qawaacid ulfiqhi ayuu ku saabsan yahay marka risaalada uu leeyahay alqawaacid walusul aljaamica soddon qaacido oo ka mid ah oo uu risaalada alifay cabdiraxmaan ibn naasir asacdi soddon qaacido oo ka mid a ayaa markaa lasoo xushay waa soddonka qaacidee hore ayaan filayaa marka waana la ikhtisaariyey oo ru'uusul aqlaam baa la qoray qawaacidda canaawintoodii waa amsiladii iyo adiladii iyo ashyaada noocaasana iyo sharxi ku saabsanaana waxa weye waa la iska dhaafay qawaacidda fiqiguna waa muhim oo fiqigu wuxuu ku xidhan yahay qawaacidda yani aada iyo aad buu markaa qawaacidda ugu muhiim tahay oo ruuxu furuucda ma wada dabdin karaayo mana wada qaybi karayo laakiin waxaa lagu maxafidaa ama lagu dabdiyaa ama lagu qabtaa qawaacidda guud baa lagu qabtaa qawaacidda guud ayaa lagu qabtaa qawaacid alfiqhi iyo usuul fiqina yani farqa udhaxeeya oo waxyaalay ku kala duwan yihiin furuuq farqiyada ay culamadu sheegaan waa badan yihiin waxaa kamid ah qawaacidda fiqigu yani sida badan waa aklabi laakin usul fiqigu qawaacidda markaa qawaacidu usuul fiqhi waa muarib lakin qawaacidu alfiqhi iyadu waxa weeye sida badan waa aklabiya qawaacid iyada waxay ku saabsan tahay furuuc badan inay kulmiso oo markaysaga faracyo badan markaysa marka ay soo guda galaan mustatnayaadna ay yeelato laakiin qawaacidda usuulfiqigu waxay ku saabsan tahay istidlaalkii ashyaada noocaasa ayay ku saabsan tahay sida badanna waa mutarid oo iyadu markaysaga mustanayaad yani markaysaga ma yeelato marka waxa weeye calaa kulli xaal labada qaybood hadday qawaacid qawaacidulfiqhi tahay iyo hadday usul fiqiga tahay mid waliba waa muhim weeye qawaaciddaasina waxay u qaadsamaan qawaacid la isla ogol yahay o laisku waafaqsan yahay oo ijmaac ah iyo qawaacid la isku khilaafsan yahay waxay kaloo u qaybsamaan qawaacidda la isku khilaafsan yahay qawaacid yacni adilo leh oo markaysa markaa waxa weeye qawi ah bimacnaa saxiixa qawaacid saxiixa ah iyo qawaacid yani markaysaga waxyaalo daciifa laga cus lagu cuskaday loo cuskaday oo aan iyadu markaysaga qawaacid saxiixa ahayn qawaacid daciifa ah marka waxa weeye qawaacid waxay u baahan tahay adillo ma min qaacida ila wataxtaaju ila daliil min kitaab illahi aw min sunati rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam aw min ijmac alculamaa qaacido kasta waxay u baahan tahay in daliil looga helo kitaabka ilaahay ama looga helo yani sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam daliil looga helo ama ijmaaca culamada daliil looga helo qaacidadu hadday daliil weydana waxay noqonaysaa qaacida daciifa ayay markaa noqonaysa bacd lculamaa waxay qaacidaysteen qawaacid yani daciifa oo adilada khilaafsan marka qawaacidda noocaasa in la cuskado maaha in la cuskado yani qawaacidda caynkaasa maaha lakin qawaacidday culamadu ku ijmacsantahay ilaaba ilaa waxay tahay qawaacid saxiixa yani daliil bayna wada leedahay lakiin qawaacidda culamadu isku khilaafaan waxay u baahan tahay in la baadho daliilkeeda yani ma leedahay daliil saxiixa mise ma laha mise ma laha taas iyada ah ayay markaa u baahan tahay ashawkani waxa uu yidhaahdaa kitaabkiisa irshaad ulfuxuulka yani culamo badan iyo fuqaha badani waxay noqdeen muqalidiin bisabab alqawaacid qawaacidda daraaddeed bay muqallido ku noqdeen oo qawaacida ay culama dejisay ayuun bay marka iska raaceen oo aan daliil lahayn ama adilo daciifa leh oo daliil qawiya aan lahayn adilada qawiga ay khilaafsan tahay markaasay dabeedna markaysaga qawaaciddii iska qaateen marka waxa weeye iyagoo qawaacid daliishanaya ayay haddana waxay yihiin muqallida waayo waxa markaysaga ugu dhisantay masaladuba marka hore ay daciif tahay marka hore ayay daciif tahay marka qaacido kastana inay daliil u baahan tahayna isla markaysagaa kitaabkaasu ku sheegaya alqaacidatu lula qaacidada koowaad ashaaricu laa ya'muru ila bima maslaxatuhu khaalisatun aw raajixa shaaricu ma amro ila bima maslaxatuhu shay ay maslaxadiisu tahay mooyaane khaalisatun mid yacni saafi ah aan wax dhibaati u helin mid ay sidaas tahay mooyaane mid kale ma amro aw raajixatun ama ay tahay maslaxadiisu mid miisaan badan oo shaygii mafsado iyo dhibaato waali laakiin maslaxada ka miisaan badan marka shaaricu wuxuu amraa waxay noqotaa waa shay maslaxa ku jirto maslaxadaasina laba mid weeye waa inay tahay maslaxa saafi ah oo aan wax mafsadi iyo dhibaatiyi ku dhex jirin ama waa inay tahay yacni markaa maslaxo miisaan badan oo mafsadada iyo dhibaatada ka miisaan badan oo shaygii mafsado waaba leeyahay laakiin mafsadadii waxay tahay wax yar oo maslaxada marka isaga miisaan badan walaa yanha shaaricu ma reebo oo ma diido ila cama mafsadatuhu waxay tahay mafsadadiisu iyo dhibaatadiisu ay tahay mooyaane khaalisatun mid saafi ah aw raajixatun ama mid miisaan badan waxa uu sharcigu marka isagaa reebaana waa wax maslaxadiisu waa wax mafsadadiisu dhibaatadiisu waa waxay tahay ama mid saafiya oo barax tiran ama mid miisaan badan oo maslaxada ka miisaan badan yani qaacidadaasi waa qaacida guud waana markaa qaacido iyadu mutarid ah oo baab kasta iyo meel kastoo ay gasho awaamirta iyo nawaahida waxay noqonaysaa un sidaas yani waxa sharcigu amraa waa shay maslaxa lakin waxaa dhici karta ashyaada qaarkood yani waxa weeye sida maslaxada ugu jirto in waktiyada qaarkood la idraaki waayo yani maslaxa ukhrawiya shay kastoo sharcigu amray waa la fahmayaa inay maslaxa ku jirto maslaxo aakhira inay ku sugan tahay laakin maslaxa adduunya siday ugu jirto waxaa dhici karta yani markaa taas iyada ah inaynu ashyaada qaar garan weyno marka shay kastoo sh amray sharcigu amray markaynu leenahay waxa soo gelaayo wuxuu ilaahay amray iyo wuxuu rasuulkiisu amray labaduba ashaaric ashaaricna culamadu markay yidhaahdaan waxay u jeedaan saaxib sharc kii sharciga u saaxiibkaha marka waxa soo gelaya yani marka hadalkii ilahay iyo hadalkii rasuulku waa soo gelaya qur'aanka iyo xadiisku labaduba waa soo gelaya marka wuxuu sharcigu amraa waa shay maslaxo ah maslaxadaasina waa inay laba mid tahay waa inay tahay maslaxo saafi ah oo barax tiran oo inaba wax mafsadiyo dhibaati ayna u helin ama waa inay tahay maslaxo ka miisaan badan dhibaatada oo xukunka waxay iska leh halabada haddii maslaxadii iyo mafsadadii maslaxadu miisaan badan tahay waxay noqonaysaa markaysaga mafsadada yar ee ku jirtaa muktafara mid markaysa markaa waxaan yani iyada aan la eegaynin aan la xisaabinayn saasay noqonaysa waa sida markaysaga biyaha badan marka najaaso yare ku dhacdo biyihiina fara badan yihiin waxay noqonaysaa tatalaasha mas yani markaa dararkaa yare najaasadu waa ku dhex baaba'ayaa soo ma maslaxadii hadday fara badan tahay mafsadaduna ay tahay shay qaliil oo yar marka loo eego maslaxada waxay noqonaysaa markaysagaa mafsadadaa yare waxay ku dhex ambanaysaa oo ku dhex baaba'aysaa maslaxadaa tirada badan leh ayay ku dhex baaba'aysaa taasay ku dhex baaba-aysa waxaa laga qaadanayaa adilada sharciga ah oo ilaahay khayrka iyo tawxiidka iyo iimaanka iyo cibaadada ashyaada uu amraayo waa ashyaa masaalixi ugu sugan tahay addoommada fi dunya walaakhira adduunye iyo aakhiraba ay marka maslaxa ugu jirta wey amara rabbii bilqisti waxaad tidhaahdaa rabbigay wuxuu amray cadaaladda marka cadaaladii waa maslaxo waa maslaxa wey in allaha ya'muru bilcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurba yani ashyaadaasi waa wada masaalix waa wada masaalix mafaasidana markaa sharcigu waa diiday oo waa reebay wayanha can alfaxshaa'i walmunkari walbagyi lacallakum tadakkaruun yani ilaahay wuxuu reebay yani marka xumaanta wuxuu reebay waxa sharcigu diiday wuxuu reebay xadgudubka kullu dalika waa mafaasid waa mafaasid ha ahaato masaladoodu qaar khaalis ay tahay oo saafi tahay ama ha ahaato qaar masaladoodu ay raajix tahay oo ka miisaan badan tahay maslaxada masalan ruuxu inuu ribo ku shaqaysto waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo nooc maslaxa baa kugu jirta waa muraabi kabiir wuxuu isleeyahay xoogaa adduunyaad ka helaysaa oad ka fara qabsanaysa laakiin mafsadada ku sugan iyo dhibaatada ku sugan baa ka fara badan dhibaatada ka badan masalan zinadii waxaa dhici karta ruuxu inuu is yidhaahdo yani waxa weeye dan baa kugu jirta oo marka markaysaga shahwaad ku gudanaysa laakiin mafsadada ku sugan fi dunya waalaakhira ifyo aakhiraba ayaa ka haaliban oo ka fara badan yani maslaxada yare markaa uu markaa bidhaansanayo ama u muuqanayso taas iyada ah waxaa ka badan yani marka mafsadada ku jirta ayaa ka badan marka ilahay nabiga sala allahu alayh wasalam markuu sheegaayo waxa uu yihi ya'muruhum bilmacruufi wayanhaahum cani lmunkari yani wuxuu amrayaa macruufka wuxuu ka reebayaa yani munkarka ayuu ka reebaya wayuxilu lahum alayibaati wayuxarimu calayhim alkhaba'id wuxuu u xalaalaynaya waxyaalaha wan wanaagsan ashyadii masaalixda ahayd ee masaalixdoodu khaaliska ay ahayd ama raajix ay ahayd wayuxarimu calayhim alkhaba'id waxyaalaha xunxunna waa ka xaaraantinimaynaya yani saas marka ashyaada mafaasidda ahi yani sharcigu waa reebay masaladaasi hadday tahay khaalisa mid saafi ah oo badhaxla waa maslaxa wehelin iyo hadday masaladaasi tahay mid raajix oo ka miisaan badan maslaxada sharci waa nahiyey oo waa reebay marka waxa weeye waxaa laga qaadanayaa shay kasta oo dhibtiisu ka badan tahay dheeftiisa inay shareecada ku banaanayn khamriga iyo qamaarka maxaa loo xaaraantinimeeyey maynaynay e, manfaco lahayn miya may manfaco waa leedihin waxwaa taraan binafsi lqur'an yas'aluunaka can alkhamri walmaysiri qul fiihima ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa akbaru min nafcihima yani waxaa laynoo sheegay khamrigi iyo khamaarku in waxa weeye nooc manfaca inay leeyihin wax tar ah laakiin dhibaatada ku sugan baa ka badan dheefta ku jirta culamadu waxay ka qaateen qaacido maa kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibaatadiisu ka badantahay dheeftiisa waa xaaraan weyi oo shareecada wax ku bannaan ma aha yani saas weya saas aawadee shaygii keensanaya mafsada raajix ah yani marka waxa weeye waa la xaaraantinimeeyey oo waxa uu noqday markaysagaa shay muxaram ah alqaacida athaniya waxa isweydiin leh wuxuu inoo sheegay shiiku hadday maslaxadu saafi tahay iyo hadday maslaxadu miisaan badan tahay oo awaamirta ku saabsan iyo hadday mafsadadu saafi tahay iyo haddii dhibaatadu ay tahay ta miisaanka badan oo iyadoo waahida ku saabsan haddaba waxa isweydiinla marka isleekaata ka waran maslaxadii iyo mafsadadii waaba isla eg tahay oo maba kala miisaan badna xalka noocaas ee mafsadada iyo maslaxadu ay isla ekaato oo kala miisaan badnaan weydo wuxuu noqonayaa shaygaasi mamnuuc mid aan badnaanayn buu noqonaya haddii dhibti iyo dheeftu isla ekaato wuxuu noqonayaa midaan markaa banaanayn ee muxaram ah ayuu noqonaya waayo dar'u lmafasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix dhibta in la daafacaa waxay ka horeysaa in maslaxada la soo jiito waayo masaalixda in lasoo ji la soo jiitaa waa markaysaga wa min baabi waxay noqonaysaa min baabi ribx yani macaash oo kale noqonaysa lakin mafasiddu raasamaalkiiba wax yeelaysa sidaas aawadeed yani mafsadada haddii dhibtii iyo dheeftii ay isleekaato dhibaatadaa in laga cararayo daraaddeed waa in markaysaga shaygaasi noqda mamnuuc cararaynu dhibaatadaa ka cararayno daraaddeed yani marka maslaxadii ay la ekaatay waa in marka waxa weeye maslaxadiisana nagala joogee dhibaatadaas waa in la daafaca wuxuu noqonayaa mid waxa weeye marka in lala yimaado aynay ahayd saasuu noqonaya alqaacidatu ahaaniya qaacidada labaad alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasid alwasaa'ilu wasiilooyinku wasiiladu waxa wey waa shayga wax ku gaadhsiiyaa layidhaha wasiilo ma yutawasalu ilaa gayrihi taa waxaa la yidhahdaa wasiilo wadadu waa wasiilo waayo meel bay ku gaadhsiinaysaa iyo maqsad alwasaa'ilu wasaaishu waa ashyaada wax kale ku gaadhsiinaaye lahaa axkaamu almaqaasid waxay leedahay maqaasidda waxyaalahay ku gaadhsiinayo ee looga gol leeyahay xukunkeeday leedahay fama laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun waxaanu waajibku ku dhammaystirmayn bimacnaa aanu ku suuroobaynin in lala yimaado isaga mooyaane fama laa yatimu alwaajibu yatimu hadda waxaa looga jeedaa laa yuujad waxaan waajibkii markaysaga marka aanu ku suuroobayn baa looga jeedaa asalka tamaamku waa dhamaystirankaa faman laa yatimu alwaajibu waxaan waajib dhammaystirmaynin ilaa bihi in isaga lala yimaado mooyaane si kale aanu ku dhammaystirmaynin xaal isaga lagu dheehan yahay mooyaane xaalad kale aanu dhammaystirmaynin fa huwa kaas in lala yimaadaa waajibun isaguna waajib weeyi wamaa laa yatimu almasnuunu ilaa bihi shayga aanu ku dhammaystirmaynin almasnuunu kii la sunneeyey ilaa bihi isaga lala yimaado mooyaane si kale aanu ku dhammaystirmayn fa huwa masnuunun isaguna waa mid la sunneeyey wey wa turuqu alxaraami waalmakruuhaati taabicatun laha wadooyinka xaaraanta iyo walmakruuhaati waxyaalaha la karaahiyeystay la necbaystay wadooyinka ku gaadhsiinayaa taabicatun lahaa yacni iyada ayay markaysaga markaa taabic u tahay oo makruuhaadkii bay markaysagaa taabic u tahay wakadalika xaaraamtii bay markaysagaa taabic u tahay shaygii xaaraanta ahaa waddada ku gaadhsiinaysana waxay noqonaysaa xaaraan shaygii makruuha wadada ku gaadhsiinaysana waxay noqonaysaa makruuh oo karaahiyay noqonaysa wa wasiilat lmubaaxi mubaaxun shayga markaysaga markaa la baneeyey oo la ibaaxeeyey waddada ku gaadhsiinaysaana mubaaxun iyaduna waa mubaax oo mid yadana la baneeyey wayatafaracu calayha waxaa ka farcamaya oo ka dhalanaya ana tawaabica alacmaali camallada wax markaysagaa taabica u uha sii raacaya wa mukmilaatiha iyo waxaa dhammaystirayaa atun lahaa inay yada taabicu tahay oo la xukum tahay ayaa markaas sii raacaya wuxuu markaa inoo tilmaamayaa sheekhu raximahullah shaygu wuxuu ku geyeysiiyo ama ku gaadhsiiyo inuu la xukun yahay waajibkii waxaanu suuroobeyn in lala yimaado mooya isaga in lala yimaado mooyaane si kale aanu ku suuroobeyn isaga in lala yimaada wuxuu noqonaya waajib masalan salaad inaad tukataa ma suuragal ah biduuni tahaara bahaaro la-aanteed oo oh, salaad sharciyaa baan la heli karaynin dahaaro la-aanteed dahaaradii waxay noqonaysaa marka isaga waajib waayo maadaama salaadii aynay suuroobaynin biduuni tahaara tahaaradii waxay noqonaysaa waajib oo tahaaradu adilo kale ay leedahay haya adilo kale ha lahaatee tana daliil bay u noqonaysaa bay yidhahdeen wa min baabi tacaadud aladila waxbay yeeli mayso adiladu waa isxoojisaa marka waxa weye talaasumkan ka dhexeeya ay islaazimayaan lafteedu waa sii caawinaysaa masalan cawradii ruuxu inuu asturaa waxay ku tahay mid waajib ah haddaba dharuu cawradii ku asturo ma hayo lamana siinin lacagtase waa haystaa xooluu haystaa waxaa la odhanayaa si aad cawradaada u asturto mare aad cawradaada ku asturto haddaad si kale aanad ku helin waajib waxa kugu ah inaad iibsato inaad iibsataa kugu waajiba ma laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajibun masalan xajkii ruuxii waxaa ku waajibay xaj oo mustaiic haddaba xajkii waa ka fog yahay bad baa kaga gudban inuu waxa weeye ama hawada maro ama marka isagaa inuu badda maro mooyaane si kale xaj kuma tegi karo gaadiidkiina waa helaya uu ku mari lahaa inuu taas marka isaga waxaan yani lacagtiisa isticmaalo oo haddaanu si kale ku helin yacni uu ku tago markaysaga yacni diyaarad ku tago xajka ama markaysaga markaba ama marka waxa weeye dooni ku tagaa waxay ku noqonaysaa mid waajiba oo bad baa igu gudbanoo dee anigu ma tegi karo ma odhanaayo mar hadduu mustatiic yahay oo uu kari karaayo oo uu xooluhu ku tegi lahaa haysto oo gaadiidkii xoolahaas uu ku kiraysan lahaa ama tadkirada iskaga bixin lahaana u haysto waa inuu markaysa markaa maraa waddada noocaasa wasiiladaasi waxay ku noqonaysaa waajib waa min baabi talaazumo walilahi cala annaasi xuju lbayti man istataaca ilayhi sabiila yani taasaa markaysa markaa ay laazimaysa yani saas shayga sunnaha ah waxaan la inay suuroobi karaynin in sunnaha lala yimaado aynay suuroobaynin isaga lala yimaado mooyaane isaga in lala yimaadona waxay noqonaysaa sunne salaad sunaa buu doonaya inuu tukado ma tahaaro qabo si uu sunnaha u tukado waa inuu tahaaro qaataa tahaaradaa uu sunnada u tahaaro qaadanayo waktigii salaada faralkii aanu soo xaadirin waxay u noqonaysaa nisbadiisa sunne sunnaay u noqonaysa wadada xaaraanta qofka u sababaysaa ama xaaraanta gaarsiinaysa iyaduna xaaraan bay noqonaysa zinadii markii la xaaraantinimeeyey wadooyinka dadka sinada gaadhsiinayana waa la xaaraantinimeeyey oo zinadii maadaama xaaraan laga dhigay waxa sinada sahlaaya ama sababaayana waxay iyaguna noqdeen xaaraan xaaraan bay noqdeen min baabi sadi daraa'ic waddada mafsadada iyo dhibaatada keenaysaa la awdayaa saas aawadeed dumarka inay tabaruj sameeyaan oo cawradooda muujiyaan oo quruxdooda bandhigaan waa muxaram walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati alulaa waxaa lagu waajibiyey inay cawraadkooda asturaan oo ay jilbaabtaan waxaa la xaaraantinimeeyey ikhtilaatkii ragga iyo dumarku isku dhafmayey oo isdhex gelaayey waxaa la xaaraantinimeeyey in waxa weeye raggu markay markaysagaa dumarkii inay indhaha la raacaan waa laga xaaraantinimeeyey wakadalika dumarkuna inay ragga indhaha la raacaan oo ay daawadaan iyagana waa laga xaaraantinimeeyey oo waxaa la amray indhaha inay laabtaan yani indhaha inay laabtaan baa labada qoloba la amray saas aawadeed waxaa laga hormariyey ilaalinta la ilaalinaayo xubnaha taranka laabista indhaha la laabaayo qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa indhihiina laabta xubnihiinana ilaashada xubnihiina taranka ilaashada waqul lilmu'minaati yagdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna waxaa la xaaraantinimeeyey gabadha ajnabiga ah Eh, ninka aan u ahayn maxram u ahayn ee sharci ahaan gayaanka u ah inay istaabtaan waa laga xaaraantinimeeye qolana qolada kale taabato waayo waa maxay taabashada iyo isdhexgalka iyo ashyaada noocaas iyo cawraadka la muujinayo kullu dalika waxay sababayaan maxay zinadii bay sababayaan marka zinadii maadaama ay xara xaaraan tahay waxa sinada sababaya wadada u ahina waa xaaraan weey zinadu say ku dhacdaa waxay ku dhacdaa markaysaga sidaasay ku timaada marka hore waxaa ka horeysa wasiilooyinkaasa marka hore ka horeya shaacirkii macnaha tilmaamaya waa kii nadratun faibtisaamatun fasalaamun fakalaamun fa faliqaaun nadratun marka hore waa dayno faibtisaamatun waa dhoolla caddayn fasalaamun waa salaam fakalaamun waa hadal la isdhaafsado famawcidun waa ballan fa liqaau waa kulan yani asbaabtaasi markay dhacdo musababkii markaa waa imanaya wixii la sababayna waa imanaya nidaamada dadka bini aadamka ay dejistaane shareecada khilaafsan waxay sameeyaan waxyaalaha qaarkood intay manciyaan oo diidaan oo yidhahdaan shaygaasi waa mamnuuc ayaa wadooyinkii geyaysiinaye sababaye shaygaasi inuu dhacaana albaabadaa loo ballanaayo ya waa wadooyin fashila sharcigu waxa uu xaaraantinimeeyey albaabadoo dhan waa u xidhaa in allaha idaa xarama shaya xarama samanahu ilaahay hadduu shay xaaraantinimeeyo yacni markaa ka tijaaraysigii iyo baamushtarkiisana iyo lacagtiisana waa xaaraantinimeeyey ya dadka qaarkood waxay sameeyaan inay ashyaada qaarkood ay yidhahdaan anigu waxaa ma cun waxaad arkaysaa baa la yidhi meelaha qaarkood haddaad tagto nin waxa weeye khamri weligii aan cabin laakiin waxaa haystaa dukaan khamri ah waa iibiyaan waa ka tijaaraystaa khamriga isagu macabo masjidkana safka hore ku jira masjidka haddii la dhisayana isagaa kaaga horeeya marka uu khamriga iibinayana gacantu wax gashanayaa dabeedna markaasuu soo qaadaya markaasu u dhiibaya taa ma taqaanid baktiga ma cune fuudkiisaan cabaawe ya waa noocaas waxaa lamid a ah qaar baa sigaarka iyagu ma cabbaan oo wuxuu leeyahy waa xun yahay sigaarku laakin sigaarka waa iibiyaan dee ka biidha waa noocaas almuhim shayga sharcigu xaaraantinimeeyey waddada sababaysa ama keensanaysaana iyaduna waxay noqonaysaa mid muxaram ah waxay taabicu tahay yani marka xurmada shayga asalka ah ee uu gaadhsiinayo la xaaraantinimeeyey bay wasiiladu taabicu tahay waddadaasna ay raacay yani saas waxyaalaha xaaraantaan banaanayn waxaa kamid a ikhtilaadka hadda lagu sameeyo tacliimta oo meelaha marka wax lagu barto dugsiyada inamada iyo hablaha laysku dhafo ama laysdhex gasho inamo dhalinyaro ah iyo hablo dhalinyaro ah baa markaysaga dhex gelinayaa markaasaa galaas la wada fadhiisinaya ta nooca waxa wey waa mid muxaram ah oo aan banaanayn qaar baa waxay odhanayaan de anagu isma dhex geline waxa weeyaan habluhuna gees bay fadhiistaan inamaduna gees bay fadhiistaan war waa ikhtilaad wey waa ikhtilaadkii sharcigu diiday muxaramkaha ah wey kama baaqanayso ikhtilaad waa shay muxaram ah saas aawadeed waa in aada iyo aada looga taxadiraa masido fara badanna waa ku sugan tahay caruurtaa la tuurayo ee dariiqyada la dhigaayo ee aan xalaasha ku dhalanaynin waxyaalaha sababaya waxaa a marka ashyaadaasa kamid a ashyaadaas ayaa kamid markaasaa kii dambowday yani kii dambaaba iska teg tii dambowday markii dhibaatadii markaysa markaa dambe ay kusoo baxday waxay noqotay dembi kii hore ka weyn inay gasho qaarkood oo yacni marka ay u badrheedhaan naf aan dembi lahayn inay dilaan qaar baa god ku riday qaar baa dixda dhigay oo markaysa markaa waxa weyaan yani markaa halkaa ku baktiyey yani waxa weye dhibaatooyin badan baa dhahay marka waxa weeye waddooyinka mafsadada keenaya marka hore in la awdo ayaa ka horeysa shayga mubaaxa ah ee bannaan waddada ku gaadhsiinaysaana waxay noqonaysaa mid mubaaxa wasiilat lmubaaxi yacni waxa weeye mubaaxa shayga mubaaxa ah wasiiladiisu waddadiisu waa mubaax waxay taabic u tahay shaygay ku gaadhsiinayso ayuu shiku yidhi waxyaalaha acmaasha marka isagaa taabica u ah iyo waxyaalaha dhamayraya waxyaalaha marka acmaasha taabica u ah iyo waxyaalaha dhamaystirayaana xukunkooda ay raacayaan xukunkooda hadday waajib tahay marka hore waxay noqonaysaa iyaduna waajib hadday xaaraan tahayna xaaraan hadday makruh tahayna makruh hadday markaysaa mubaax tahayna mubaax yani sidaas ayuu ka tilmaamaya sidaas aawadeed ayaa marka lagu socdo shayga khayraadka ah socodkaa lagu socdo laftiisa ajar laga helaya wanaktubu maa qadamuu waaaahaarahum baa ilahay yidhi waxaanu qoraynaa waxay hormarsadeen wa aahaarahum iyo raadadkoodaanu qoraynaa marka qofku ku soo socdo salaada faralka ah tallaabooyinku soo qaadayo waa loo qoraya waayo tallaabooyinka wuxuu usoo qaadayaa shay marka isaga waajib ah marka ajar buu ku helaya ajar ayuu ku helaya marka uu cilmi sharciga qofku isleeyahay baro oo niyo wanaagsan ku baranaayo tallaabooyinku usoo qaadayo iyadana ajar buu ka helaya man salaka طariiqan yartamisu fihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna ninka waddo qaada isagoo doonaya inuu cilmi marka isagaa ku doono ilaahay waxa uu markaa u fudaydiyaa waddada uu jannada u maraayo ayuu u sahlaaya u fudaydiyaa taasuu markaa u sahlaa marka waxa weeye calaa kulli xaal eh, waxyaalaha ruuxu markaysa markaa uu samaynaayo wixii gayaysiinaya waxay la noqonayaan markaysa markaa inay la xukum noqdaan bay noqonayaan inay la xukum noqdaan ayay noqonayaan shayga muxaramaadkana waa saas si la-ag marka taasna xukunkeedu waa saas yadaa wey tawaabicda iyo mutamimaadka markuu sheegaya shuhu wuxuu ka tilmaamayaa shayga cibaadaba la sameeyey noqodka laga noqonaayo iyadana ajar buu ka helayaa ajar ayuu ka helayaa oo waxay taabic u tahay cibaadadii markaa uu sameeyey xajkii buu qabtay noqoshada uu ka noqonayaana ajar baa looga qoraya tallaabooyinkii baa loo qoraya sidii marka horeba loogu qoray waa saas iyadaa weeye marka taasina waa tawaabic marka baabkeedu waa caynkaas halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk